ee shayga kiraystay qaabka uu markaa u manaaficsanayo wixii uu kiraystay buu ka warramayaa wuxuu yihi walilmuktari kiraystaha waxa u bannaan an yastawfiya almanfacata manfacadii inuu ka dhamaysto ama uu ka hoofsado yani uu kala baxo shaygii ku intifaaco bilmacruufi sida curfigu yahay waxa uu kiraystay iyo waxa uu u kiraystay sida curfiga iyo caadadu ay tahay inuu manfacadii ugala baxo oo uu uga faa'iidaysto shaygii uu kiraystay ayaa u bannaan markaa haddii uu guri deganaansho u kiraysa inuu dego u kiraystay dee degenaanshaha wixii laya waa la yaqaanaa wuxuu yahay inuu isagii dego iyaa u banaan cid lamida inuu dejiyo iyaa iyaduna u banaan maxaa yeelay dee waxa manfacadii isagaa leh marka inuu dhibaatadii isagu uu keeni karayey ama maaragtay laga filinayay cid ka dhib badan inuu keeno ayuun baan la ogolayn oo waxa ay markaa leeyihiin waxaa isaga markaa laga filanayo isagoo kale dararka iyo dhibka laga yaabo ila kolley markaad shayga isticmaasho dee shaygii waxbaa kolleyba de wax la isticmaalay buu noqonayaayo sidiisii hore ahaan maayo marka haddaad cid kale booskaagii gelinayso waa inaan laga filanaynin wixii adigu maaragtay ee lagaa filanayay wax ka badan wuxuu yihi fain iktaraa ardan hadduu dhul ijaarto liyazraca alxintata si uu qabadi u beero zaraca milaha intuu qabadigii iska dhaafo iyuu wax la mida ama kaba dhib yar uu beeri karaa khasab ma aha inuu qabadigii beeraa dhulkii wuxuu ijaartay inuu maaragtay beero horta beertii ka wareejin maayo jinsigii manfacada bedeli maayo jinsigii manfacada bedeli maayo oo mathalan de inuu xoola ku xaraysto oo kale ka dhigi maayo jinsigii wixii waxaan u kiraystay ma bedelayo laakiin isla jinsigii afraaddiisa wuxuu xaq u leeyahay wixii uu markii hore magacaabay wax lamida ah ama dibaan ku beerayaa buu yihi inuu wax lamid ama ah ka hoosey sida hay-addii kale way ka hooseysaa baa la yidhi xagga dhibaatada ay dhulka ugaadhsii ay gaadhsiineyso laakiin wax ka sareeya sida beriiskii oo kale iyo gelaydii beeri maayo baa la yidhi oo gelaydu way ka culusta gelayda iyo iyo deqama baalkii ama masagadii waa isku mide eh, way ka dhib badan yihiin baa la yidhi o curuuquhaa khaliida bay leeyihi xididadeeda ayaa culculus oo burbuuran oo dhulkii ugu faafaya si aanayta kale ugu faafayno deetana nabaad guurinaysa qabandigii way ka daran tahay beriiskuna wuxuu u baahan yahay had iyo jeer biyo inay hoos ceegaagaan oo biyihii hoos fadhiyaan biyaha badanina dhulka xooggiisii awooddiisii iyay markaa yaraynayaan bay yidhaahdeen wuxuu uhi wain istaajara daabatan hadduu dameer iyo wax lamida kiraystay liyarkabaasi uu u fuulo arkabaha milahu inuu isagii fuulaana waa caadi inuu qof kale oo isaga aan ka cuslayn uu yidhaahdo adigu fuulna ama ha ka kireeyo ama bilaashba ma ha ku fuushiiye de way u banaan tahay laakiin waana inaanu ka dheerayn baa la yidhi kana buurnayn waana inaanu kana dheerayn kana buurnayn haduu ka dheeraado culays zaa-idaba markaa dhararkii keenaya wuxuu yihi wain akala bacda zaadi sahaydii hadduu qeyb cuno sahaydii uu dameerka maalan dameer buu karaysa halkan ilaa magaalo kale inuu ku gaaro dee sahayna markaa wuu sheego wuxuu yihi sahaydaydaa de maaragtayna waa sitaa oo dee intaa aan sii socdo wixii aan karsanayeen cunayeen isticmaalayay wey haddaba akala bacda zaadi dee markuu ilan socdo kolley kulba qeyb buu cunayaa sahaydii uu sitay raashinkii uu sitay hadduu qeyb cuno uu isdhimayaa saw maha miisaankii wa qiimatuhu takhtalifu fi lmanaasil iyadoo ay markaa shaygan raashinkaa qiimihiisu uu ku kala duwan yahay dhulka la degayo meelaha lagu hakanayo manaasishu waa meelihii lagu hakanaye lagu nasanayey meelaha lagu nasanayo tuulooyinkaa sii marayo waxaani hadduu ku kala qiimo badan yahay jaaza an yubdilahu inuu soo buuxsado intii ka dhinna iyadoo de wixii uu cunay bedelkiisii uu keeno way u banaan tahay oo maalan markuu meel dhexe sii marayo ayuu de wixii isdhimay uu qeyb ka isticmaalay tuuladaa wuxuu kaga helayaa qiimo aanu kaga helayn kuwa ka sii dambeeya oo de waa kala qaalisan yihiin marka inuu halkan ka sii buuxsado oo intii isdhintay uu ka dhamaystirto yaa loo ogol yahay oo sax ah kol haddii qiimuhu kala duwan yahay taa iyada hadal kuma jiro fain lam takhtalif qiimuhu haddaanu kala duwanayn waxaana qiimihiisu uu mid u yahay meeshii la marayaba ma bedelayaa intii uu cunay oo masoo dhama ma soo buuxsanayaa fa fiihi qowlaani laba qowl iyaa ku suganoo qowl wuxuu leeya waxba bedeli maayo waayo de wax maaratay baahiyo u qabo inuu hadda dameerkii haddana waxa weyaan raashin kale oo kii markii hore la magacaabay aan ahayn ilaa kii maahe kii waa kan cunaye ku aan markii hore la magacaabin inuu markaa dameerkii ku cunaysiiyo waxba loogama baahna hadhowna markuu tuuladaa tagaba wuu iska iibsanayaayo kolba intuu u baahan yahay ayuu sii iibsanaya markaa yaanu waxba buuxsanin haddaanu markii hore sii shardi aduu markii hore shardi sii dhigtay in marka wixii isnimo uu buuxsanayo de waa caadi kaasi waa qowl qawlka labaad waa muctamadkiie wuxuleyme uu iska buuxsanaya iska buuxsanaya maxaa yeelay kol hadduu markii hore sheegay u yihi t shantaa kiilo ee beriiska abaan sitaayo de waa saydii sii karsanayey waa la ogolaa markaa de shan kiilo dameerka in lagu raro isaga iyo shantaa kiilo inuu qaado waa laysla ogolaa kol haddii laysla ogolaa mushkilad ma lehe de miisaanki inu wax ku darun baa la diidan yahay kol haddaan waxba ku darayn waa caadi wuxuu yihi wain iktaraa daabatan hadduu daabad kiraysto ilaa makaanin ilaa meel inuu ku tago fajaawazahu meesha u dhaafo meel kale usii gudbo lazimahu waxaa ku waajibaya almusamaa filma almusamaa wixii lagu heshiiyey fi lmakaani xaggii meeshii iyada mar hadduu meeshiina dee meeshii uu ku tago oonu sii dhaafe meeshii iyada waxaa kaga waajibaya wixii lagu heshiiyey ee musamaha ahaa ilan iyada ijaaradeedu waa caadi wa ujratlmithli sidoo kale waxaa ku waajibaya ujratlmithli baa kaga waajibaya limaa zaada wixii intaa ka badan wixii intaa ka badanna magaalada ilaa halkaa kale wixii wax lagu kirayn jiray lagu daabadan oo kale lagu kirayn jiray iyaa halkaana uu ka bixini mutacadina de wuu noqonayaayo intaa dambe dee damaankiina waa lagu yeelanaya haddii ay wax soo gaadhaan baashi wain xamala calayhaa hadduu daabadii ku qaado akhara mimaa sharada wixii uu shardistay ee markii hore lagu heshiiyey wax ka badan hadduu ku qaado toban kiilo baan ku qaadayaa buu yidhi markaasuu shan iyo toban saaray fatalifat deetana daabadii ama bahimadii neefkii wuu ku talfayo meeshii wuu ku dhintay wahiya fi yadihi gacantiisaana ku jirto isagaa watay damina qiimatahaa qiimaheedii oo dhammaystiran iyuu ninkaa isaga ihi uu damaanayaa maxaa yeele waa mutacaddi nin xadgudbay weeye markaa waa kaasibkii weeyaano kol haddii wixii laysla ogolaa wax aan ahayn uu saaray kaasib buu noqonayaa qasbigana waa inagii soo marnayo dee waxaa lagu yeelanayaa ujradiina waa lagu leeyahay waxaa kale oo lagu leeyahay qiimihii aqsa ma kaanat weliba inta ay ugu badnayd marka ugu qiimo badnayd iyaa loogu dhufanaya wain kaana saaxibuhaa macaha haddii laakiin qofkii lahaa dameerkan uu la socdo aada wax ku raratay shan iyo tobanka kiilo saartay adigoo toban kiilo laysku ogaa ninkana aanu ogeyn aad shan iyo toban saartay ama uu og yahay laakin de aanu kuu fasixin oonu saar ku odhanin ila intaasaa ku filan inaanu ku idmin baa ku filan damina hadday markaa neefkii uu ku dhinto wuxuu magdhabi nisfa alqiimati qiimaha berhkii fi axadi alqawleyn laba qowl baa meesha ku jira mid ahaani siduu leeyahayo de waa loo kala qaybinayaa intii la laysla ogolaa iyo ina in waxaan ku dhintay neefkan wuxuu ku dhintay wax la ogol yahay iyo waxaan la ogolayn marka waa nus iyo nus hadday doonaan ha kala bataan toban kiilona waa la ogolaa shanna lama ogolay laakin inagu waxaynu uqaybinaynaa un ma'duun iyo hayru ma'duun baynu uqaybinayna deetana nus iyo nus bay noqonaysaa kaasi waa qowl maxaa yeelay wuxuu le talifat bimadmuunin wa hayri faqusimat ilqiimatu calayhim wax la ogolyahay waxaan la ogolay ama wax la damaanayay waxaan la damaaneyn iyuu neefku ku dhintay waa loo qaybinaya walqista wuxuu mana bixinayaa qeybta kusoo hagaagaysa qiimihii kaga soo hagaagaysa intan ziyaadadaa ayuu bixinayaa fi lqowl alaakhari qowlka kale oo maxaa la sameyn qiimihii marka dameerkii la qiimeeyo iyo shan iyo tobankii kiilo loo qaybin de kiilo walba in baa kusoo hagaagay soo ma deetna shanta kiilo ee ziyaadada intii kusoo hagaagtay iyaa dee markaa haddaa doontana de waxaad odhan toban kilo iyo shan kilo de waa saddex meelood laba meelood oo min shana iyo meel min meel shana marka waa laba la ogolaya mid aan la ogolayn qiimihii inta saddex meelood uqaybiso un meel ahaan ayuu bixinayaa dhe markan maxaa markaasan loo yeelay san loo yeelaya oo loo kala qaybinayaa de mar haddii qofkii lahaa daabada uu la socdo isagaa gacanta ku hay gacantiisii iyay daabadii ku jirtaayo damaankani wuxuu noqonayaa damaanu jinaaye ma noqonayo damaanulyad kii hore damaanulyad buu gacan ku hayntaa lagu damaanayay tii hore marka waxa o dhan waa lagu lahaa marka laakiin waa damaanuljihaad oo qof wixii wixiisii haysta oo waso wax soo gaadhsiisay oo kale wey neefkii oo qofkii haysta haddaad lug ka goyso dee neefk waxaa lagu odhan maayo neefkii o dhan damaan lagu odhan maayo waxaa lagu odhan u de waxa wey ceebtaa soo korodhay ayuun baad bixin marka de mar haddii neefkii aanad adigu gacanta ku haynin dhibkii aad u geysa wixii uu ku dhintayna uu yahay laba intanoo isla socoto ila shantan kilo keligeed kumuu dhimana intii markaa la ogolaa qayb bay markaa qiimihii kaga beegmayo oo markaa waxa weeye laga tegayaa weeyi walilmuktari kiraystihii waxa u banaan an yukriya inuu kireeyo maktarahu wixii uu kiraystay bacda qabdilcayni laakiin waa marka shaygii lagu soo wareejiyo gurigii aad kiraysatay marka aad ku wareegtee lagugu soo wareejiye furihiisi arrimihiisi lagu gacan banaaneeyo markaa kadib waad sii kirayn kartaa laakin de ka kiraynaysaa waa inagii soo marnayo waa kii ina soo yihi milahu aw dunahu waa ki mubtada an yastawfiya almanfacata waa ki ina yihi manfacadii iyo maaratay eh, bilmacruuf intu ina yihi waa ki ina xintadii iyo wa milaha wax lamida markaa qof aan adiga kaa dhib badnayn yaad ka kiraynaysa laakiin waa markii aada la wareegta bu yihi bacda alqabdi ama qabla alqabdi wuxuu yihi walaa yajuuzu ma banaana an yukriya inuu kireeyo qabla alqabdi intaanu la wareegin min gayri lmukriy kii marka hore ka kireeyey cid aan ahayn ka kirayn maayo fii asaxi lwajhayni laba weji oo masalada ku jira kooda sixada badan wayajuusu wayse banaan tahay min almukri in laga kireeyo kireeyihii fi asixi wajhayn iyaduna labada weji ee ku jira kooda sixada badan inta aanad weli la soo wareegin lagu soo wareji ma sii kireyn kartaa waxaa la eegaya ka kireynaysa ma kii kaa kireeyay baad dib uga kireynaysa mise qof kale qof kale haddaad ka kiraynayso laba weji baa ku sugan weji wuxuu leeyahay waa muctamedkiiy ma banaana maxay u banaanaan weyday de waxay lamid tahay bayc lmabiici qabla qabdi ila ijaaradii waa nooc baya waa caqdi mucaawado wey bayculmabiic shaygaad iibsatay inaad sii iibiso adoon la wareegina may banaanayn waynu soo marna tanna waa lamid muctamedku saasuu leey aanigu muqaabilkai wuxuu leey may way banaan tahay tani maxaa yeelay halkani way ka duwan tahay buu leeyahay bayciyo sideedaba halkan imika waxaad iibsatay waa waxtarka iyo manfacada waxaad la wareegtayna waa shayga iyo caynta waxtarkii lamaba gaadi waa muddada soo socota marka qabdigani sideedaba manfacadii maqbuudo waxay noqonaysaa marka ad oofsato eed baabacsato dee mar ad baabacsato waxba lama sii karayn karo marka mar hadday sidaa tahay kolleyba waxaan la qabdoonaya wiii la iib kala iibsada waa wax kaloo uu ku tacalluqay oo maxalkiisii uune iyadu ha iska banaanaatay marka keliya iyo bayci way kala duwan yihin yaa looga qiyaas qaadani laakin waa loo jawaabayo waxaa la yihi cayntan qabdi qabdinteedu waxa weeye waxay ka dhigan tahay sidii qabdigii bayc oo kale sidii qabdigii bayc oo kale waynagii soo maraynayo istiqraarulujra ujrada istiqraarkeedu waa kii ku xidhnaa shaygii lagugu soo wareejiyo haddaad doonto inaad manaaficsanbe de mar haddii damaankiiba ku tacaluqayay qabdulcaynkii ee aanu intifaaci ku tacaluqayni ku tacaluqayn damaankiiba sidan kale tasarufaadkiina waa saas oo kale kiraayihii ma ka kirayn kartaa adoon weli lasoo wareegin iyadana laba weji ku sugan labada weji baycina waa kusugnaaye markaynu diidno baycu lbabiic qabla lqabdi laakin haddii baaicii dib uga iibinayso wajhaynku way ku sugnaayeen halkaa laakin waxaa la rajaxayaa in aanay banaanayn in aanay banaanayn baa lasoo rajaxay halkan iyadana labadii weji baa ku sugan halkan waxaa la rajaxayaa in ay banaan tahay inay iska banaan tahayo waayo xaqiiqa ahaan waxa loo socdaa bay leeyihin waa manaaficdii manaaficdiina de weli lama gaadhin cayntiina maadaama imika isaga gacantiisa ku jirto waa iska maaragtay sidaa sidii markaa maqbuudo ay tahay iyun baa laga soo qaaday kii marka horeba gacanta ku haya hadaad ka karaynayso waa iska ansax baa la yidhi iyada waa laga waxoogaa way ka fududahay bayci halkan way ka yar fududaanaysa ka kalena wuxuu leya may bayci un bay la mid tahay se inaan ogolayn in laga iibiyo kii kaa iibiyo adigoon weli wixii kala soo wareegin inaad ka imika kasii kiraysaa lama ogola wuxuu yihi wain talifat ilcaynu lmustajaratu hadii ay baaba hadaba ay halaagsanto dhimato wixii lakala kiraystay hadduu baaba-o infasakhat ilijaaratu ijaaradu way fasakmaysaa fi ma baqiya muddada hadhay duuna maa madaa laakiin ku fasakmi mayso wixii tegey muddadii tagtay kiradeedu fasakmi mayso wa qiila waxaa la yidhi fii maa madaa qowlaani mayanee laba qowl baa ku sugan intii tagtayna guri baad kiraysatay sanad baad kiraysatay sanadkii marka lix bilood uu marayay iyuu gurigii dumay bal guriga dumay hadal baa ku jiray inagaba daayo uu soo socdaa isaga khilaaf kalaa kusii jire waxaad tidhaahdaa awr baad kiraysatay ama dameerba inaad biyaha ku dhaansato oo markaa sanad baad kiraysatay lix bilood markaad ku shaqaysanaysay iyuu dhintay lixdii bilooda dambe dakira ma jirto lixba baaba-i dameerka kalaan keenayaana ma soconaysa waxan waa ijaaratulcayn kol haday ijaaratulcayn tahay waa khalaas alcayn lmustajara waa ka guud haddaba lixdii bilood ee hore iyaga ka war ead ku shaqeysanaysay dee li sanadka dhan mar mar wada kiraysatay marka lixda bilood ee hore kiradeedu waa caadi waa saa ugu heshiiseen dariiq baa wuxuu leeyahy mayane laba qawl baa ku jira oo labadii qawlaa tafriiqu safqaha aynu odhan jirnay ila waxan hal caqdi buu ahaa hal caqdi oo kiraa buu ahaayo sanad dameerkan la kala kiraystay qaybi waa tan burtay qayb inaynu nal qaybina way burtay qaybina way ansaxday dee waxay u baahan tahay tafriiqu safqa tafriiqu safqahana laba qowl baa inoogu jiray marka labadii qowle tafriiqu safqu halkana ha soo galaan ayuu kani leeyahay oo way hadday soo galaan maxaa kasoo faa'ida dee wuxuu leeyahay haddii la yidhaahdo lama kala qaadayo safqadii caqdigo dhan wuu buraya deetana kolkuu buro lixdii bilood ku shaqaysanaysay ujratulmithli baa loo wareegaya waxaad ku heshiiseen wixi aad ku heshiiseen wax ka soo qaad male waxaa la odhanayaa dameerkan maxaa lagu jiray jiray deetana waxaa dhici karta inay kaaga badato intii aad ku heshiiseen iyo inay kaaga yaraataaba way dhici karaysaa wuxuu yihi wain talifat ilcaynu lmustajaratu infasakat ilijaaratu fi ma baqiya duna ma mada markaa de inta badan inagu waan de waa bishii intaas ka bixi weeyaan de inagu waa bilbil laakin sanad baan kaa kireeyey waxaan kaaga kireeyay toban kun sanadkaa ayaa lagu heshiy lix bilood markii la marayo ayaa wixii markaa uu dhintay shan kun keenun ma odhanayno shan kuna waa waxa weya waa kara saxa shan kuna waa la celinaya ma odhanayno oo muddadii waa kala bar halkaa kama eegeyno waxaynu eegeynaa biluhu ma kala qaarisan yihin oo waxaa dhici karta bilaha qaarkoodoo biyo la-aani ay dhacdo in dameeruhu ay qaali yihiin oo keladoodu ay qaali tahay biyaha roobka uu bilaha roobku da in dameerka kiradiisu ay jaban tahay marka waxaanu samayneynaa sanadkii oo dhan wixii lagu kiray jiray caadiga ahaa ayaynu eegeynaa kadib baynu markaa haddana eegeynaa sanadkaa lixdan bilood wixii ay ku lahaan jireen ma lixdii bilood ee qaaliga ahayd bay ahayd ma in qaaliyaa ku jirtay wixii markaynu markaa isku xisaabin ayaynu deetana bilahan nisbadii kaga hagaagaysay aynu markaa eegeyn saasaa lagu soo saaray wuxuu yihi wain wajada bihi cayban hadduu wixii uu kiraystay ceeb ku arko aw xadatha fiihi caybo yani ceeb horreysay in wajada bihi cayban hadduu ceeb jirtay laakiin aanu ogeyn uu dib ka arko aw xadaa fiihi caybun ama marka hore ceebiba may jirine dib u maaragtay ceebi kaga soo korodhay oo dib uu ka ceeboobay shaygii ukinaysnaa habata lahu khiyaaru lfaski khiyaar buu le inu iska fasko khiyaarulcaybkii weeyaan sidii baycaba ugu sugnaa ayuu halkan ugu sugan yahay qofki dee waxa weeyaan dhibaato ayaa kasoo gaadhaysa ceebta fain fasaka haddaba hadduu fasako lazimahu ujratu maa madaa intii hore ujradeedii waa lagu leeyay wixii dambe unbaa buraye wixii hore waa caadiyo waa sidiisii in kaana daaran hadduu wuxuu guri yahay oo fanhadamad ay markaa waxa weeye uu dumo aw ardan ama uu dhul yahay oo fanqataca maauhaa biyaheedii biyihiisii ay go-aan dhul loo kiraystay weeyaan markaa beer in la beero marka dhulka de loo kiraysanaya in la beerto waa inagii shardiyeynay in biyo uu maarata dhulkani leeyahay haddaba dhulki ceelkii baa gurayba fa fihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa labada mid aani wuxuu leeyahay yanfasiku caqdigii oo dhamaaba ufas uu fasakmayaa wathaani ka labaadna wuxuu leeyahay laa tan laa tanfasiku mise yanfasiku waa idin qoran mise laa yanfasiku waa idinma qornaba Ah, waxay qoraan laa tanfasiku bal habata lahu khiyaar lfask wathani ka labaad laa yanfasiku fasakmi maayo caqdigu ama eh, bal ay habata lahu ama yahbutu lahu waxaa usugnaanaya khiyaaru lfaski baa usugnaanaya wuxuu awood uleeyahay inuu iska fasaho ayuu awood uhelayahay laakin fasakmi maayo waayo laba masalo isku qabtay guri baad kiraysatay wuu dhul baad inaad beerto u kiraysatay biyihii baa ka go-ay wuxuu sheeku yiri laba qowl baa meeshan ku sugan caqdigiiba wuu fasakmayaa waxan waxaa laga soo qaadayaa wax dhintay oo kale dameerkii aad kiraysatay ee dhintay oo kale iyo mayane waxaan u ceeboobay uune ma dhimane khiyaarul cayb ayuun baa meeshii jiray labada qowl ayuu musanifku sheegay dariiqo kale oo iyadu markaa qowleynkani aan sugayn baa rajaxan waana ta mansuusada imaamka naskiisu uu yahay oo waa labada masala la kala qaadaya markay gu marka guriga arrintu ay tahay gurigaa dumay caqdigiisa u fasakhmaya maxaa yeelay dumidda guriga uu dumayaa de waa damiirkii dhimanayay oo kale qoladan kale waxay ka eegayaan dee gurigu dhiskoo keliya ma ahayne dhulkuna qeyb buu ka ah ila gurigu gidaarada un maahe dhulkan hoose iyo dhiskani dee labad intaasuu gurigu ka kooban yahay marka dumidan uu dumay dee qeyb kamid a ah tagtae maguu ceeboobay baynu odhanaynaa oo ceeb un baa soo korodhay ee khiyaarulfaskhi ha yimaado mise wixiiba wuu baaba-ay baa la odhanayaa markaa sida saxda ee muctamedka waxa weeye naska imaamkuna uu yahay in gurigii wax baaba-ay uu noqonay waayo guri dhul banaan guri lama yidhaaho dhul banaan guri lama yidhaa marka caqdigaasi waa fasakmay isagu masalada dhulka ee maarata la beerayeyna dee biyihii unbaa ka go-ae dhulkii dee waa sidiisii markaa ceeb un baa timid isaga markaa khiyaarulfaski iyuu qofkii yeelanayaa haddaan deg deg biyihii loogu keen hadii laga soo gaarsiiy intaan ufasakin muxuu ufasahi markaa fasakhaadii meesha ka baxaysa wuxuu yihi wain qusibat ilcaynu shaygii aad kiraysatayba ee mucayanka ahaa ijaaratulcaynkii weey haddii lagaaba xoog xoog baba lagaa qaato gaari baad kiraysatay shuftaa dhexda kuu gashay gaarigiiba way kaa kaxaysay kaala digeen fa huwa marka xata inqadat ilmuddatu baan nusakda qaar ku jirta wain usibat ilcaynu cayntii haddii la xoogay xata inqadat ilmuddatu ilaa muddadii la kiraystay ay dhammaatay fa huwa maaragtay kasbigani wuxuu la mid yahay ama waxaa tiradaba yani shaygani la ijaartay wuxuu la mid yahay kalmabiici wixii la kala iibsaday idaa utlifa haddii la baabi'iyo qabla alqabdi intaan lala kala wareegin waqad bayanaahu fi lbe de iibkaana lagugu soo sheegay maslada xukunkeeda ee imika halkan cayntii oo haddaad doonto aad qabdootayba aad kiraysatay ood la soo wareegtay iyaa lagaa xoogay kol haddii lagaa xoogay ijaaratul ijaaratulcaynna arrintu ay ahayd waxa ay noqonaysaa buu ku yidhi mabiicii aad iibsatay ee adigoon la soo wareegin la baabi'iyey kaana xukunkiisu muxuu ahaa de haddii ajnabi uu baabi'iyo imikani waa ajnabi ciddan kaa xoogeysa waa ajnabi wey hadduu qof ajnabi baabi'iyo khiyaar baa imanayay khiyaarulfask ayaa imanayay marka halkanna inay sidii oo kale timaado iyay noqonaysa laakiin waxaa taasi aanay yar munaasib ku noqonayn hadalka uu leeyahay xata inqadat ilmudda oo nusakda qaar ku qoran waayo xata inqadat ilmuddatu marka la yidhaahdo macnuhu waxa uu udhacayaa marka hore shaygan muddaad kiraysatay muddo cayiman wixiina waa la xoogay muddadii way dhamaatay haday muddada dhamaatay ma khiyaar baa imanaya caqdigiiba ma jirin ilan muddadiiba dhamaatay marka nusakda qaar baa waxay qorayaan idaa talifa idaa talifa fa huwa kalmabiici idaa talifa oo markaa yani aafadii mabiicu hadduu si alla u baabao maxaa dhacayay caqdiguu fasakmay soo ma ahayn caqdiguu fasakmay markaa imika haddii marka xata nqadat ilmuddatu la akriyo wain qusibat ilcaynu xata nqadat ilmuddatu fa huwa kalmabiici idaa talifa saasi markaa ku hagaagi oo markaa ay noqon caqdigii u baaba-aya ama in imaam nawowina markaa kita wuxuu sheegayaa utlif oo hamsada hala sugo bu leya hala daayo haddii hadda la daayo in xata nqadat ilmuddatu ayna mesha ka saarnay noqon oo la yidhaahdo wain qusibat ilcaynu cayntii haddii la qasbo fa huwa qasbigaasi qabla nqidaa ilmudda intaanay muddadu dhammaan kalmabiici idaa utlifa wuxuu la mid shaygii la kala iibsaday ee la baabi'iyey oo qof ajnabi uu baabi'iyey qabla alqabdi intaana la soo kala wareegino de muxuu noqonaya waqadbayanahu fi lbayci khiyaar baa markaa imanaya marka calaa xaal waxa wey waxaan haddii muddadii ay dhamaatayna dee oo intii lala maqnaa muddadii sidaa ku dhamaatay wixii lala maqan yahay caqdigii waa fasaxmay muddadii aan dhamaan intaani muddadu dhamaanna khiyaar baad leedahay inaad iska fasakdo iyo inaad balday sugto in la soo celiyo haddii la soo celiyo marka muddo kasta oo tagtaaba way kaa fasakantay intaas waa fasakantay intaasaa fasakdaysa marka la soo celiyo iyadoo muddadii wax ka harsan yihiin intaa yara harsan iyo adee ku ansaxaysa saasay noqonaysa wuxuu yihi wain maata asabiyu hadduu ilmihii dhinto aladii waqacat alijaaratu calaa irdaacihi ilmihii lagu heshiiyey ee ijaaradu ay maaragtay qofka dumara loo ijaartay in ay nuujiso hadduu dhintaba infasakha alcaqdu cala lmansuus mansuusku siduu yahay caqdigii waa fasakhmayaa waqiila waxaa la yihi maa fiihi qowlu aakharu qowl kale ayaa ku suganoo anahu laa yanfasikhu inaanu fasakhmayna wuxuu leeyahy sheekhu gabadh baa loo soo ijaartay inay ilmo yar nuujiso waaya imika halkaa markaad joogto alcayn almustajara wa waa ayo alcayn almustajara waa qofka dumara caynti hadday iyadu dhimato caqdii ijaarada maxaa ku dhacaya wuu fasakmayaa de ila waa cayn mustajaradi weeyaan mustajirkuna waa ayo waa qofkan da ilmaha ka mas-uulkaa soo ma iyo mustajirkiya aabihii oo kale ilmuhu haddaba muxuu yahay isagu macayn mustajarabaa mise waa mustajirki mise waa wax kale ya waa wax kale haddaba waxaa la yidhaahdaa almustawfaa bihi ama eh, mustajirka waxaa la yidhaha almustawfi waa mustawfi manfa qofkii manfacada la baxay mustajirka weeyaan alcayn mujarana mustawfaa minhu baa la wa halkii manfacada laga helayay almustawfaa minhu ilmahan yar iyo wixii lamidana waxaa la yihahdaa almustawfaa bihi baa la yihahdaa almustawfaa bihi yo waa wixii lagu manfacada manfacadu halkii ay maraysay weeyaan waxaa kuula mida markaad ninkii dharka toraya aad mara intaad ugeysan tarada maradan iito adigu hebelow adaan waan ku ijaartay aad adigu mustajir baa tahay ninkan wax turayaana waa alcayn lmustajara maraduna waa maxay waa mustawfaa bihigan aynu sheegay haddaba mustajirka mustajirku hadduu dhinto way inoo soo socotaayo waxbama fasahmayaan alcayn lmustajara haddii ay dhimatana alcayn lmustajara hadday dhimato caqdigii ufasahmaya hore waan soo arag inuu caqdigu fasakmayo almustawfaa bi ama almustajaru caleyh wixii qofka loo ijaartay maxalkii la doonaya inuu shaqada ka qabto hadduu isagii dhinto baaba-o caqdigu ma fasakmayaaba hadda laga hadlaya markaa u fiirso afar daraf baa dhici kara afar jiro ayaa ijaarada dhici kara kiraystihii iyo kiraayihii iyo wixii la kala kiraystay shaarki arki iyo maxalkii loo kiraystay iyo maxalkii loo kiraystay marka imika maxalkii loo kiraystay weeyaan kani kiraayihii iyo kiraystay imika waa isku mid oo de waa qofkan dumar iyadun baana dee nafteedii ijaartay oo muajirkii waa iyada cayntii mujarada ahaydna waa isna iyada un oo qofka markaad markaad shaqaalaha tahay adigu adigunbaa kireeyana ah la kiraystana adigii unbaa ila naftaadi waad ijaartay soo ma naftaadii ayaad ijaartay marka maxaa midoobaya xaaladda muajir kireeyihii iyo iyo la kiraystihii halkaa wuu midoobaya laakin markaad dameer kiraynayso dee kireeyaa tahay dameerkuna waa la kiraystihi qofna waa kii kaa kiraysanay camalna de waa u kiraysanaya soo ma haddaba imika mustawfaa bihigii haddii uu halaagsamo maradii baa gubatay in la tolo la doonayey qofkii baaba dhintay in la nuujiyo la doonayey caqdigii miyuu fasakmaya mise ma fasakmayo laba ariiqu sheeku halkan inoo sheegay dariiqada isagu uu doortay ee mansuuska uu ka dhigay waa in caqdigu fasakmayo oo mustawfaa bihigu uu la mid yahay mustawfaa minhu cayntii mustajaradahayd inuu lamid yahay ayuu isagoo ka dhigaya wuxuu leeyahay taasubay lamid tahay sidii mustawfaa minhogaba haddii uu halaagsamo caqdigii ufasakhmayey ayuu mustawfaa bihiga markii la halaagsamana caqdigii ufasakhmayaa dariiqada labaad iyadu waxay leedahay meel laba qawl baa masalada ku sugan laba qawl minhaajka sida u sheegayna waa laba waji ka dhigayaabe laba waji ama laba qawl iyaa ku sugan dariiqadan baana rajaxan haddaba markii laba laba qawl ama laba weji markii masalada lagu sugo kee baa rajaxa wuu halaagsamaya iyo ma halaagsamaya wey wuu halaagsamaya hadii la yidhah de wuxuu halaagsamaya waan sheegay waaa waxan ujeeda wuu fasakmaya haddii la yidhaha wuxuu ufasakmayo waynu sheegay hadii la yidhaa lama ma fasakmayo muxuu ufasakmi waaye de wuxuu ufasakmi waayey bay leeyihiin shaygii la ijaartay wuu yaallaa meesha lacagtii lagu ijaartayna way taallaa caqdigu wuxuu ku fasahaadi jiray ciwadaynkii labadii shay lays dhaafsanayey oo mid ahaa ee mucayanka ahaa oo midkood baa buu caqdigu ku fasakhmaa kanina dee ciwadaynkii ma aha ila mesha waa maxaa la isdhaafsanayaa manfaco iyo iyo lacag soo maha manfacadii dee waa cayntan la ijaartay ayay ku jirtaa iyo lacagtii laga bixinaya ilmahan yari labadii dhinac dhinacna maaha wuxuu isagu lamid yahay caaqideynkii o kale lamid yahay caqidaynkin wa inoo soo socotaayo waxba kuma fasakmaan waa wax kale oo caqdigii calaaqa la le markaa ma fasakmayo kaasaari rajaxaya oo minhaajku kaasuu muctamad ka dhigaya anahu laa yanfasik ayaa minhaajku leeyahay waaya haddii haddaba la yidhaahdo ma fasakmayo sidee la yeeli ilan ilmihii dhimayi qofkii dumar ahayd lacagti ma bilaash bay iskaga qaadan maya fa in taraadayaa hadday isla gartaan calaa irdaaci hayri ilmo kale in lagu bedelo ilmo kalea la keeni waa inuu soo bedelaa ninkii soo bedelaa la odhan de markaa markii uu soo bedesho ilmihii kala keeno haddii ilmihii ay isku afgartaan oo inuu ilmihii oo kale yahay oo iska macquulu yahay oo la isla garto jaaza way banaanaanaysahayo dee caqdigii sidiibu usoconaya wain tashaaxa haddaysa murmaan isqabsadaan isriixaan may kani sidii kii maaha kani waa kaa hul badan yahay iga bedela ku kala keeno kii oo kale ah ilan iyadu mid bay markii hore lagu ijaar soo ma kii oo kalea la doonaya hadday haddaba isjiijiitaan oo isriixriixaan fusika markaasaa la fasakaya caqdiga mararka qaarkood waxaba dhacaysa da inaanu ilmo kaleba hayn ilmo kalaba inaanu hayn marka de sidii sidiina soo martay iyadii len diyaar wey anu diyaar baan ahayn bay leedahay muddadii un bay tirsanaysaa iyadu lacagtuna kugu soconaysa ilan iyadii waa diyaar ama se dee inagu dama qabna acdaarta cudurdaarada soo korna in caqdigan ijaarada ufasaxo maalan oo kale guri baad karaysatay aro gabadh baad guursatay deetana guri baad karaysatay sanad baad karaysatay oo sanadkaan arooska abaan kan deganaanayaa baad gabadhiiba qadar baa wiil oo dhimatayba ama waa isfahmido waa kala tagteenba ciddadi iska dhamaatay guriga kiradiisi waa kugu soconaysaa de cudurdaar baa yimid oo warda gurigii waan ka maarmay iga daayo waxba uma baaniy maxayta lacagtaada ku xalaashanaysaan iyo sheekadaasi meesha ma taabo haddaad sii kiraynayso way kuu banaan tahay inaad sii kirayso haddaad sii kiraynayso way kuu bannaan tahay inaad sii kirayso laakin de kiradi way kugu soconaysa marka qofkan dumarana de way ku bananta inaad ilmo kale ku bedesho amaba se aad qolo kale la heshiiso taa ilmihiina ha dhuujiso oo intaana bixiyo ood sii ijaarto waa caadi manfacadan adigaa leh wain maata alajiiru haddii uu haddaba dhinto qofkii la kiraystay fi lxaji xajka loo kiraystay xaj baa loo kiraystay ijaaratu cayn deetana xajkii oo aan dhamaan ama aanu bilaabin ayuu dhintay de waa ijaaratulcayna maxaa dhacaya way fasakmaysaa saw maa waa in maanta hadduu dhinto alajiiru qofkii loo kiraystay fil xaji xajka soo xajiyo aw ama muu dhimane uxsira waaba la xabisay oo waa la manciyey waxaa laga xabisay inuu xaramkii dhulkii inuu gaadho qablal ixraam intaanu ba miiqaadkiiba intaanu gaadho inaanu xarman iyaaba la xidhay oo la soo celiyo ma tegisid leyi ma tegi kartid lam yastaxiqa shaya min alujrati wax wa wax ujro oo uu leeyahay ninkaa isagii ma jirto wixii uu qaatay in uu soo celinayo hadduu doono dee muddo baa oo ilaa miiqaadkii ma dhaween mudduu sii socday maalmo iyo waxbuu sii socdo kol hadii aan qofkan shaqadii u dirsaday waxay xajka xajkuna halku ka bilaabma ixraamku ka bilaabmay xajku ixraamku ka bilaabmaya shaqadii aan kuu diray waxba maad qaban kol haddaanad waxba qaban waxba iguma lihid war muddaan sii socday oon hawlanaayo oon rafaadsanaayo dee waxaa laleeyay waynu kala shaqaysanin marka si aad shaqadii usoo qabato iyuubaad u socotay marka wax alla waxaad igu leedahay ma jirto waxay lamid tahay uun nin aan dhis ku idhi meel ii dhis deetana qalabkiisii iyo alaabihiisi iyo wixiisii soo urursaday oo soo gurtay oo baabuurku soo qaaday oo kira iyo hawla soo galayo kolkii uu meeshii yimid isagoo waxba i qaban dhintay miyaa la odhanayaa ninka ka bixi dee maaragtay wixii qarashaadkii iyo hawshii uu galay maya waxba laguma le waxba adiga laguma qaban wain maata alajiiru fi lxaji aw uxsira ama la xabisay oo xajkii laga manciyey qabla alixraami intaanu xarmanba lam yastaxiqa shaya min alujr wain kaana haddii ay dhimashadu tahay ama ixsaarkaasi bacda alfaraaqi min alarkaan isagoo arkaantii dhameeyey arkaantii xajkuu dhameeyey laakin de waxaa dhin harsanaa dhagax tuuradkii iyo mabiidkii mina iyo dawaafulwadaa intaasaa dhinnaa wuxuu yihi istaxaqa ujra ninkani kiradii oo dhamaystiran buu leeyay wixii lidku heshiiseen lixdii kun oo doolar oo sideediiyuu leeyahay wa calayhi damu laakin de dhiig baa ku waajibayo oo mabiidkaa iyo waxyaalahaa ka dhiman ilan waa waajibaadkii xajkii wixii uu ka tegay tarikadiisii iyaa dhiiggii laga bixinayaayoo dee neesafkii laga qaraya saasuu sheekhu yihi waa laakin ay rajaxayaan mayane dhiigii waxaana uu iska bixinayaa dhinac kalena shaqada intan dhiman ilan iyad waaajibay kamid tahay intaa dhiman inta kaga beegan ujrada ayuu bixinaya wixii baa loo qaybinayaayo deetana inta kaga soo beeganta yaa laga soo celinaya saasay muctamad ka dhigaya ila shaqadii buu wada qabanay kor hadday shaqadii inay ka maqan tahay de waa in markaa keladeediina ay soo noqota wa in maata hadduu dhinto waqad baqiya caleyhi bacdu larkaan iyadoo arkaantiiba qaybi dhiman tahay istaxaqa biqadri maa amila de waa loo qaybinaya markaa iyada waa caadi shaqada intii uu qabtay ayuunbaa kiradeedii uu leeyahay intii kalena uu iska soo celinaya haduu qaatay waayo xajkiina ka waran de xajkii wuu buray xaj ma jiro ya arkaantii ma jirte oo muxuu faa'iiday qofkani dee ajarka iyo khayrkaasa insha allahu tacala uu helaya ila shaqadii dala qaybaa la qabtay geeridan iyo waxaana de ilahay baa keenay markaa intii waa lagu leeyay wayastaajiru lmustaajiru man yastanifu lxaja canhu de xaj labaad baa lagu ley ninkii mustaajirkaa ninkii kiraystaha ahaa xaj labaad baa lagu leeyahay wayastaajiru wuxuu kiraysan almustaajiru kiraystii man yastanifu qof dib usoo bilaaba alxaja canhu xajkii laga xajiyayay sanadka dambe qof dee markaa dib usoo bilaaba ayuu markaa kiraysanayaa maxaa madhabka jadiidkaa de waxa weeyaan in aan xajka halkii la marayay inaan laga sii qaadi karin waxaa la isku haystaa oo qadiib yj isku khilaafsan yihiin qofku xajkii meel marinaya hadday hawli ku timaado sida wixii iyo wixii lamidkaayo la xabiso ma odhan kara hebel halkaa kasii qaad oo qof kale ma u diri karaayo halkaa kasii wad ma odhan karaa qadiimku haa buu leeyay jadiidku laakin markaasi mid soconayo wax soconaya ma aha salaadii waliba salaadii baa halkaa kasii wad ma laha iyo kii wixii lamidka ahaa markaa ma soconayso buy wain haraba hadduu baxsado almukri kireeyihii waalcaqdu calaa manfacatihi waxaan maarata caqdigu ku tacalluqayna waxaabay aad isaga manfacadiisii ha yani caynta mujaradiina isagun bay ahayd xooggiisa yaad kiraysatay calaa manfacati baa qaar qora soo ma taa calaa manfacatin qoraysa waxaynu u baahanayna in taqdiir labaad la sameeyo walcaqdu calaa manfacatin iyadoo de caqdigu manfaca ku tacalluqay kadib markuu baxsan markaa de manfacadii manfacadiina uu qaatay wey cayntiibu la baxsan dameer buu kaa kireeyey dameerkiibu la baxsan inuu saa bay noqonaysa haddii laakiin ala manfacatihi sidan halkan qoran ay noqoteen nusakda qaar ku qoran waa nusakda qaar un ba lakin inta badan calaa manfacatin baa ku qoran calaa manfacatihi marka la yidhaha isagaa ku ijaarnaa wey isaga laftiisa iyaa kuu ijaarnaa markaasuu kaa baxsaday inankii shaqaalahaabaa kaa baxsaday habata waxa u banaan lilmustaajiri waxaa u usugan qofkii kiraystaha alkhiyaaru inuu markaa khiyaar ayaa ayaa maarata usuganoo bayn alfask walbaqaa'i buu kala dooranaya inuu fasakha iyo iyo inuu caqdigii baaqi ku ahaado waxaa kaloo la ohan karaa walcaqdu calaa manfacatin waxaynu odhan karnaa manfacada maanta haddii camalkii aynu ku fasirno calaa camalin yani shaqo oo inkaana alcaqdu calaa muddatin baa inoo soo socota marka si aynu taa u qaabilsiino saasay ku fiican tahay in la yihahdo calaa manfacatin yani waxa weeyaan caqdiga waxa qudira bilmanfaca ila waanagin laba taqdiir sheegi jirnay taqdiir bilcamal iyo iyo taqdiir bilmudda soo may ahayn marka labada jeer ba imika horta ninkani isaga ad kiraysatay isaga laftiisa ad ijaaratay walcaqdu calaa manfacatin markuu leeyahna wuxuu ujeedaa yani walcamalu muqadarun bilcamal ilan camalku waa manfacadii manfacadu waa camalkiiba soo maha marka yani iyadoo caqdigu uu ku qadaran yahay shaqo waxaad ku tiri gurigan ii dhis guri noocaas ilaa halka intaa ii dhis waayahay wuu ku meel yar markuu marayo unbuu baxayo meel alla meel u ninkii maray waa la waa caqdigaasi goor buu ku yahay dee muddo laguma heshiiyina waa markii shaqadu dhamaata un markaa haddaba inaad iska sugto de intuu ninkii soo noqonayo intay doontaba ha qaatay sanad ba haddii doonta haqaatay wax ka badane iyo in aad iska fasakhdo dee cid kale shaqadaadii u dirato way kuu bannaanta maxaa yeele wixii ceeb baa timid baxsadka ninkani uu baxsaday waa nooc ceeba mar hadday ceebi timidna de waxa weya khiyaaru lfaski bilcayb iyaa meesha kuu imanayo oo darar baa meeshii yimid taakhiirkaasi saas aynu markaa ufasirayna maadaama nusakda badankeed calaa manfacatin ay tahay tan soo socotaana inoo sii sheegeyse walow shaarixu uu si kale wax u yar dhigayo tan soo socota inoosii inoo sheegeysa inuu sheeku labada isqaabilsiinayo wain kaana alcaqdu calaa muddati haddii caqdigu uu ahaa mid markaa mudaysan dee inantii guriga ka shaqeynaysay oo kale waxaa ku tiri bil ii shaqee boqol doolar baan ku siinayaa waayahay bay tiri toddobaad markay shaqeynaysaa la waayay meel ay martay bilna wuu ijaarnay dee bishii miy masugitaan bay leeda ila bishii way socotaayo waxaan dhammaanaya wuxuu ku yidhi in fasaka caqdigii wuu iska fasakhmi fiihaa fi lmuddati muddadii wuu ku fasakhmi bimudiyi lwaqti waqtigan soconaya xaalan fa xaalan kolba goor wakti wakti ayuu ufasakhmiyo kolba intaa tagtay saacadii markay socotaba saacaddaasa fasakhantay saasay usoconaysa maalintii tagtaba waxaa la ogaanaya maalintan caqdigeedii inuu fasakhmay lakin adigu ma fasakhi karaysid bu kuleeyahy adigii ma fasahayside waxa weeye iyadii baa fasakhmaysaba uma baanid ba inaad fasakhdi lakin waxaad de awoodaa <clears throat> <clears throat> Eh, haddii markaa dee ilan meeshii ceebbaaba timide oo dee gabadhii waa tan wixii maarata lawaa inaad dabcan yani khiyaar lfaski bilcaybki in la diido maaha laakin haddii aanad adigu fasikinba haddii aanad adigu fasikinba maaha in khiyaarkii la diidan yahay haddii aanad adigu fasikin ayaabu iska fasakmayaaba kolba qaybtaa tagtay deetana bisha labaatankeedi hadday soo noqoto adigoon adiguna khiyaarulcaybkii ku fasikin iyay soo noqotay dee tobankaa cisha haray unbaa aqdigeedi jiraa ka dhexe ay maqnayd ama saddexiy ka dhexe ay maqnayd xagga dambea laga buuxinaya wax jira maaha xagga dambaa laga buuxinaya wax jira maaha caqdi cusub bay ubaahan tahay taa dambe kan wuxuu ku egaya bishan markay dhamaato khalaas wey taasaa dowla doon halkan lagu faa'iiday wuxuu yihi in kaana calaa camalin lam yanfasik wain kaana calaa camalin haddii laakiin uu camal ku sugan yahay lam yanfasik ma fasakmayo faidaa qad qadara calayhi markii uu awoodo ayuu aalabahu bihi uu ku raadsanaya u raadsanaya marka intan yaree dambe o agga dambe ka keenay ayaad moodaa shaarixu sababteeda inuu halkaa kale uu ugu fasiri waa sida aynu ufasirnay haddii kale takraar baa dhacay halkaa markaynu camalkii ku fasirno bilcamalka ahaa wain kaana calaa camalin lam yanfasik inta yare uu yidhi dambe de waxay noqonaysaa iyadoo lasoo celceliyey bay noqonaysaa markaa aan bal taasi udhicin ayay markaa taas ay leeyihiin marka calaa manfacatihi taas horta ugu fiican calaa manfacatihi haddii manfacadiisa ay ku tacalluqaysay mar walba khiyaarkii waad leedahay oo iska fasakmi maayo si guud laakin hadii ay muddo ahayd dee muddadii markay muddadii tagtaba wuu fasakmaya wy markaa adigu mar walba labada xaalaba fasakhaadii waad leeda hadii qofkii baxsaday sidiisana caqdigii wuxuu u ufasakhmayaa markii taqdiirku uu muddo ahaa dee kolma muddadii tagta ayaa saa kufasakhmaya wa in haraba ljamaalu hadii uu baxsado ninkii awrta lahaa wa taraka aljimaala awrtii aad ka kiraysatayna uu kaaga tago adiga wa ya suusaas idiima qorno wa in harabel jamaalu markaa awr baad ka karaysatay isagaana wadayo kaxaynayo isaga calafkeedi iyo arrimaheedi iyo waxeeda isagaa ka mas-uulaha ila adigu shaqa calafkeeda laguguma lehe waxay cunayso haddaba u kaaga baxsan awrt awrtiina wax la siiya ubaahanta wa taraka ljimaala awrtiina uu ka tegay waaya wa fiihaa fadlun buu yidhi bal intaaba fiiha fadl isla gaadi dee maxaad samaynaysaa dee maxkamadaad ugudbinaysaa qaadigaad ugudbinaysaa arrinta ood le saasaa dhacday de markaa waxa weeyaan alaabta maaragtay xoolahan calafkoodii iyo wixii la siinayay iyo ka ilaalinayaba maaragtay qarashkoodii qaadiyow meel ka keen oo ninkan xoolihiisa kale waddanka u yaala ka bixi qaadigaa markaa ka bixinaya oo lacagta waddanka utaala qof kan baxsaday haddii da xoolo kale u leeyahay la helayo xoolahaasaa laga bixin hadii markaa taasi aan la helin oo xoolo kale aan loo helin wa fiihaa fadlun awrtanna dheeraad uu ku jiro yani wax ka badan adigu intii aad ijaaratay intii adigu aad u baahneed aad ijaaratay wax ka dheeraad hadii awrta uu ku jiro biica maa fadala intan dheeraadka abaa la iibin wa unfiqa caleyha intii kalaa lagu nafaqay saas wey marka de qaadigaa iibinaya fain lam yakun fiihaa fadlu haddaan dheeraadba jirin intii aad keraysato in awrtu ay tahay iqtarada caleyhi qaadigu wuu usoo daynsan lacag iyo de wa markaa lagu nafaqeeyo ayuu usoo oo qardi ayuu soo qaadi markaa baytulmaalka ama de qof kalaba ayuu ka kasoo ija kasoo markaa daynsanaya waaya wa in amara alxaakimu xaakimku haduu amro almustajira kiraystaha an yunfiqa caleyha war adiguba nafaqeeya intuu yidhaahdo qardan iyadoo qardi ahaana adiguba nafaqeeyo qardi ahaan u nafaqeeyo hadhow toole dee waa lagaaga qaadaya hadduu yidhaahdo jaaza way banaan tahay fi asaxi lqawleyn laba qowl baa ku sugane kooda asaxa way banaan tahay maxaa yeelay meshi daruura ayaa keensanaysa kadiidani wuxuu diidayaa dee qardigu waxay naqaani qof lacag laga qaato imika ictibaar lacag hamay qaado adigunbaad shaebkaaga intaad kasoo saartay awrtii siiyey cidima kaalamay wareegin marka itixaad alqaabid walmuqbid wixi ay odhanaya weeyaano amaahiyihii iyo amahdihii baa qofkula wada noqonaya taasi markaa uu diidan yahay muqaabilku lakin waxa la waa mawdic daruuro daruura meeshii taalla markaa waa iska banaantay lakin de waa in xaakimku uu kuu fasaxo markay taasi dhacdaha daba wa yuqbalu waa la aqbali qawluhu qawlka ninkan kiraystaha ah fi nafaqati nafaqada hadii la isku qabta intaasaa ku baxdiyo kumay bixin wixii isagu uu yaraa baa la aqbali laakin bilmacruuf waa inaanu ka bixin sidii caadadu ahay hadduu wax kayru caadiya sheego dee laga dhegeysan maayo laakiin si macruufa ah hadduu sheego wixii markaa caadadii aan ka baxsanayn curfigii waafaqsan hadduu sheego waa qawlkiisaa la aqbalaya waa la dhaarinayaa in lam yakun xaakimu haddaan dawladnimo meesha jirin fa anfaqa uu iska maarata nafaqeeyo waashada oo markhaatiya usameeyo waar la socda awrtaa way ii kiraysan tahay ninkiina waa baxsaday waa nafaqeynaya nafaqadaasi bilaash maaha waa dayne la socda hadduu yidhaahdo rajaca buu kuhi sheekhu hadhow toole dee wuu ku noqonaya xaq buu leeyay in loo soo magdhabo wa qiila qiil baale laa yarjic waxba ku noqon maayo waayo de isagii unbaa waxaan bixiyey xaakimna xataa umuu idmin waxay noqonaysaa un qof isagii maaragtay ma mudacigii iyo dawladdiiba isagii noqday iyo xaakimkiiba isagii baa isu xukumay qof isagii isu xukumaya iyuu noqonayaa markaa kaasi leeyahay lakin waa le meeshan daruura jirte wa waa li daruura wey daruura meeshai taalla markaa way banaantay kol hadduu markhaatiya sameeyey lakin haddaanu markhaatiyana samayn xataa hadduu doona haba waayey de inagu ma kala garan karna inuu mutabarica iyo in kale markaa waxba yeelan maayo waa in maanta hadduu dhinto axadulmutakaariyeyni labadii wax kala kiraystay midkood walcaynulmustajratu baaqiyatun wixii la kala kiraystay se uu yaallo lam yabtul icaqd caqdigu waa caadi markaa kale waa maxay mustawfigii iyo iyo muajirkii mustajirkii iyo muajirkii dhimashadoodu caqdigii waxba ma yeesho qof walba ha dhowto la dhaxlayaashiisii ayuunbaa booskiisa soo gelaya waayo dee maaragtay macquud caleyhi maagi iyagu shaqa kuma laha naam wuxuu yihi wain halakat ilcaynu lmustajaratu haddii ay halaagsanto wixii la kala kiraystay fii yadi lmustajiri kiray kira kiraystaha gacantiisii hadday ku halaagsanto min gayri cudwaan isagoon wax adguduba samayn lab yadban damaano qaadi alkan wuxu inoo sheegayaa yad lmustajiri yadu amaana waa gacan amaano oo damaan laguma laha haddaanu isagu wax adguduba aanu samaynin iyo gaabis sidii caadiga ahayd uu shaygii ula dhaqmo kadibna wax alla ku yimaado isaga waxba lama weydiiyo waayo wuxuu lamid yahay un de murtahinki iyo wixii lamidka ahaa iyo maaragtay xaqa ulahaa inay waxan manfacada ka oofsadaan ama ay de maaragtay ay gacanta ku hayaan qofkii xaqa ulahaa wuxuu xaq uleeyahay inuu gacanta ku hayo lo odhan maayo damaankeeda waa lagugu leeyay sidii murtahinka oo kale wa in inqadad hadday dhamaato muddat ijaarati muddadii ijaaradu hadday dhamaato lazima lmustajira waxaa laga doonayaa kiraystaha radulcayni buu yihi cayntii inuu celiyo ayaa laga doonayaa wa alayhi munat raddi markaa qarashaadkii celintana isaga ayaa lagu leeyahay buu yihi maxaa yeelay shaygan wuxuu uhaystay manfacadiis iyo isaga isagaa manaaficsanayay mustaciirkii buu shabahay markaa buu yihi waqiila waxaa la yihi mayane yajibu dalika arrintaasi waxay kuwaajibaysaa cala almuajiri kireeyaha ayaa lagu leeyay soo ceshig inuu isagu soo ceshado oo qarashaadka lagu soo celinayo u bixiyo iyaa lagu leeyahe kiraystaha laguma laha kanaana muctamada qiilkan ayaa muctamadaho de waxa weyaan mustaciirkii lamid maaha mustaciirku mustaxiqba muu lahayn manfacada muu lahayn waa loogu tabarucay kani laakiin wuu isaga marka waa weeyaan leh manfacadiina ma oofsan karo ilaa iyo cayntii lagu soo wareejiyo marka isagu wuxuu markaa shabahaa qolyihii markaa de wax ku lahaa xaqo ku lahaa sida murtaynkii oo kale iyo xaqa lahaa ayuu shabahaay lagu yeelan maayo inuu markaa isagu celiyo lagu yeelan maayo waida khtalafa hadday isku qabsadaan fi raddi waan soo celiyey maad soo celin falqawlu qawl mujiri kiraayaha mujir baa markaa luqada waafaqsan muajirna fuqado iska isticmaalaan kiraayaha qawlkiisaa la aqbalaya maxaa yeel alaslu cadamu raddi de sidii raankiiyo wixii lamidka ahaa marka dadka ay gacantoodu maaratay tahay gacan ammaano raddigana waa lagu rumaysan jiray waa murtahink yaad kasoo reebaysaa iyo mustajirka murtahika iyo mustajirku iyagu hadday dhahda waynu sooce lagama dhegeysto laakin muudicii iyo muudacii iyo wakiilkii iyo qiraadkii caamilulqiraadkii iyo kuwaasi hadday yidhahdeen waa nagii soo celiyey waa la rumaystaa maxaa yeelay iyagu adigay maaratay kuu danaynayeen laakiin labadani mustajirka iyo murtahigu iyagaa danaysanayay marka iyaga waanu soo celin lagama rumaysta ala socada muradi baa la odhanaya wuxuu yihi wain halakatil caynu cayntii hadday halaagsanto alati stujira cala alcamali fiiha ee maaragtay wax lagu ijaartay ee loo soo ijaartay in laga shaqeeyo cayntii qofkan la ijaartay uu ka shaqaynayey hadday ku halaagsanto fii yadi lajiiri gacantii markaa ninkii ajiirka ahaayee kiraystay ee la kiraystay dhe ninkii la kiraystay ee shaqaynaya shaqaalaha ahaa wixii loo kiraystay inuu ka shaqeeyo wixii loo kiraysta inuu ka shaqeeyo hadduu gacantiisa ku halaagsamo isagoon isagu wax dhibaataa geysan maradii aad ii toltiri dukaankiisiyaaba gubtayba markaasaa meeshii isla olosha maradii tagtay meeshii ku tagtay yaa lagu leeyahay wuxuu yihi fain kaana alcamalu haddii shaqadu ay ka dhacaysay fii milkilmustajiri kiraystaha milkigiisiyo gurigiisa la joogay aw amabase se fii gayri milkihi milkigiisii shaqadu kamay socon milkigiisii lama joogine sha maaragtay ninkan shaqaalaha dukaankiisaaba loogu tago dukaankiisibaa la wada joogay walmustajiru mushaahad mushaahidun low kiraystihii iyaaba arkayay oo ujeeday oo la joogay lam yadman ninkaa wax damaana laguma le iyadiyo isla joogaan bu dukaankii ololey markaasay ka yaaceen de maradaada inuu ninkani gacanta ku haya lagama soo qaaday maradaada waxa weeye maradaadii mar haddaad dul joogtod meeshii aad joogtay maradaadii wax aan gacantaada ka bixi wey haddii gurigaagaba la joogayna dee marada gurigaagaba ku taalla halkaasaanay ku baaba'da waxa la qofka laga weydiinaya male wain kaana fi gayri milkihi ha haddii ay markaa meel aan milkigiisii ahayn la joogo yani milkilmustajirkii weeyaan mushaahidna aanu ahayn de saasubaa wada qora soo maha aydin yaala halka ya he aw fi gayri milkihi walmustajiru mushaahidu lahu lam yad ma soo idinma qorna maxaa ku xiga wain kaana fi gayri milki fihi qawlaan idinkana wain kaana fi gayri milki lmustajir iyadan nuskhadaana waan hayaa haye fa fihi qawlaan soo ma wahuwa gayru mushaahidin idinma qorna de lakin waa la qadaraya ilan suurada hore fii gayri milki bay ahayd walmustajiru mushaahidu iminkana wain kaana fi gayri milki ay fii gayri milki lmustajiri sida maslada qaar ay qorayso mustajirka milkigiisa meel aan ahayn hadii la joogo sida dukaankii shaqaalaha oo kale loo shaqeeyihiina aanu meesha jooginde ila taa lagu soo sheegay uu ka maqan yahay meeshiina oloshay ama la xadayba de inta loo soo dhacay wixiiba la gurtay fa fiihi qawlaan laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda sixada badani annahu laa yadmaru waa inaanu ninkani wax magdhawaa lagu lahay ninkii tuaankiisiiba waa ololay marka adigiina lamaad joogin de wuxuu ku yihi maryihii gubtay unbay ku jirtay adiga arkaya waxaa dhacay mar hadday sidaa tahay qawl wuxuu leeyahay waa lagu leeyay magdhaw cala lyadi maa akadat xataa tuadiyahu laakin sida saxiix waxa weeye ila ninkani ma aha mustaciir iyo adiga dantaadu waxaan uqaaday adigu kaaga kugu shaqeynay adiga dantaada ayuu uqaaday deetana waynagii lahayn iyad waawy mustajirku sidiisaba de waxu ahaa waynagii mustajirka kasoo dhigaynay in maa cayntii uu amiin ku dulyahay cayntii u ataa kiraystay ayuu mustajirku ku ahaa amiin ajiirkuna shaygii uu kaaga shaqeynay isaguna amiin unbu ku yahay eeg markaa tan iyo ti way kala duwan yihin tii hore alcayn lmustajara waxay ahayd yad lmustajiri cala alcayn lmustajara waa yadu amaana iyada hadal kuma jiro khilaaf kuma jiro imikana waa yad lajiiri calaa ma stujira cala alcamali aleyh almustajar caleyh ama almustawfaa bihi mustawfaa bihiga markii kiray la kiraysto uu ka shaqeynayu gacanta ku hayo wixii soo gaadhay isagu aanu soo gaadhsiinin miyuu mas-uulka yahay baa laga hadla waa saas waa maxalulcamalki marka sida sixada badani waa anahu laa yadman waana naski imaamka baa la yihi laakin sheekh imaam shaafici wuu yar qarin jiray baa la yihi o fasaadu zamaan baa jira buu yihi intay xadaan bay koranayaan ama isaguba da u qarsado ayuu ka odhanaya waa dukaankii tuug xalay soo dhacayo alaabtiiba waa la gurtay maradaadiina kuwii la gurtay bay ku jirtay dabetna mark dhaanada gacantiisu waa gacan amaano isagii un in la dhaariyo oo uu ku dhaarto un de maradii waxaa laxday ay ku jirtay ayaa imanaysa markaa wuu yar qarin jiray baa la yihahdaa imaamku laakin de madhabkii waa sidaa haddaba markay taasi dhacdo kira ma yeelanaya wuxuu yihi wayastaxiqu wuu mutaysanayaa alujrata kirada fii maa camila wixii uu ku shaqeeyey fii milkil mustajiri mustajirka ama kiraystaha gurigiisa isagoo jooga ilaa an halaka ilaa intii uu ka halaagsamaya shaqadii uu qabtay ayuu yeelanaya walaa yastaxiqu laakin waxba ku yeelan maayo limaa camila wixii uu ku qabtay fii gayri milkihi meel aan milkigiisa ahayn oo isaguna uu ka maqnaa wey eeg soo saddex soo labo saddex suuro inoo soo kala sheegay inaad qofkan aada u shaqeynaysa gurigiisa shaqada ku qabanaysayba iyo inaanad gurigiisa ku qabanayn aada adigu milkigaaga iyo gurigaaga kusoo qabanaysay isna uu kula joogin iyo inaad gurigaaga ku qabanaysay isagiina aanu kula joogin labada suuree hore khilaaf kuma jirin inaan ninkan damaan iyo magdhow lagu lahayn soo ma sheeku kuma sheegin suurada dambana waa tii khilaaf ku jiray haddaba labada suuradood ee bilaa khilaafka ah ee aan adiga magdhow lagugu lahayn shaqadii aad qabatay maradii waa tushay qayb baa tushay adigoo in fiican tobay iyaa dabkiiso adig wadaad meesha ka yacdeen maradiina gubateg kiradii waad ku leedahay intii aad shaqaysay ilan waad shaqaysay gurigiisa anaad ku shaqaysay marka hadda waxaad u dhiibtay oo kalu ka dhigan ama isagiiba gudul taagnaa waxaad ku wareejisay ayuu markaa ka dhigan yaho waad ku leedahay kiradiinta laakiin hadduu kaa maqnaa gurigaaga inaad ku shaqaynaysay meel aanu isagu lahayn aad ku shaqaynaysay shaqadan aad qabatay kumaad wareejin kol haddaanad ku wareejinin waxba kuma lihid oo saas wey kol haddaanad ku wareejinin waxba malihid wayastaxiqu ujrata ujradii wuu markaa yeelanaya fii maa camila wixii uu kaga shaqeeyey fii milki lmustajiri milkiga markaa mustajirka ilaa an halaka ilaa intuu ka halaagsamay walaa yastaxiqu lakin waxba ku heli maayo waxba maarata ku mutaysan maayo limaa camila wixii uu kaga shaqeeyey fii gayri milkii meelaan markaa milkigiisa yani maca kaybatihi iyadoo markaa isagana u de maqan yahay wain ikhtalafa lmustajiru wاlajiiru lmushtaraku fi radd lcayni faqad qiila alqawlu qawl mustajiri wa qiila alqawlu qawl lajir wain ikhtalafa hadday isqabsadaan almustajiru kiraystihii iyo walajiiru shaqaalihii almushtaraku la wadaagayay fi raddi lcayn cayntii waan kuu soo celiyey imaad soo celin ba isku qabteen faqad qiila waa la alqawlu qawl lmustajiri kiraystaha ayaa la rumaysan oo la dhaarini waqiila waxaa la yihi mayane alqawlu qawl lajiir shaqaalaha iyaa la dhaarinaya dadkii ku shaqeynayay de waaa la yidha ajiir mushtarak iyo khaas khaasay kala yihin ajiir mushtarak ah iyo ajir khaas ah ajirka khaaska waa shaqaalaha gaarka de gurigaa kugu iman halka kugu shaqeynaya ee adiga un kuu shaqeynaya waa ajir khaas isagu de markaa de wiiiba ad wiiiba de yaala gurigaagu kaga shaqeynaya isaga waxba laguma le d alaabtaadi waati ah, ku dheeru kaalamaan bixin oo qaadan de waxa wey waa la dhaarinaya onan qaadanin o dhanta warkiisu isagunbaa la warkiisa la aqbalaya laakin hadduu ajiir mushtaraya ajiir mushtaraga waa maxay waa ninkaa dukaankiisa alaabta loogu geysto sida dawaarlihii oo kale halkiisaasaad ugu tegaysaayo markaasa kan iyo tola haye ku kala u keesanayo kan iyo tola marka dhinac kale hadii loo dhigana waxay yidhahdeen ajiir khaasku waxa weeyi waa waa ka ijaaradiisu ay ijaaratudima ijaaratulcayn tahay ajiirka khaaska ahi waa ka ijaaradiisu ay ijaaratu cayn tahay waa qofka isaga dee si gaara usoo kiraysatay ajiirkan mushtaragihina waa ka ijaaradiisu ijaaratu dima ay tahay ilin dawaaridhi baad utageysaano alaabtan iyo tolabaad leedahay qofkii tolayey adiga waxba kaama gelin qoryahan dawaarka haysta dimadooda ayuunbaad arrintan saaraysa marka de dadkii kalena way ukeensanayaan kuma shaqeynaya umada dhan ba waa mushtarago waa la wadaaga haddaba kaasaa buran ku jira hadduu ku yihahdo waa anigii ku siiyay siiyey maradaadi intoon kuu talay oo aad qaadatay markaasaa tas war waxba kaama qaadin si ah, maaratay maradii aan kuu dhiibin yaa la rumaysanaya yaa la dhaarinaya maadaa ku dhaaranaya aanad ka qaadanin mise isagaa ku dhaaranaya in aanu Eh, inuu kuu dhiibay qawleyn baa ku sugan qawlka koowaad wuxuu leeyahay waxaa la rumaysanayaa oo la dhaarinayaa mustajirka ninkan itola yidhi ee kiraystaha ah maxaa yeele alaslu cadamu rad ninkani de inaan usoo celin iyaa asal ah qawlka eh, ma wejiga labaad wuxuu leeyahay mayane waxaa la rumaysanayaa ninkan shaqaalaha ah maxaa yeelay gacantiisu gacan ammaanay ahayd gacantiisu gacan ammaanay ahaydoo inagii imika nidhi wixii ku halaagsama muctamadku waxa weeyaan inaan damaankiisa lagu lahayn mar hadday sidaa toon damaankiisaba lagu lahayn de hadduu ku yihahdo waan soo celiyeyna waa la aqbalayaao wuxuu lamid yahay uu wakiilkii iyo wadiicii iyo caamilulqiraati kanaana rajaxan baa layihi oo ninkani wuxuu waxaan uhayey de inuu adiga wa kugu shaqeeyo adiguu kuu shaqeynaya oo manfaco isagu isagu marada wax kalamuu baxayno faa maradu ay isaga uleedahay umu haysan sida mustaciirkii oo kale e wuxuu uhayey adiga dantaada adiga dantaada ayuu shayga uhayay o inuu kuu talo ayaa de waxa weeyaan uu uhayey mar haddii adiga dantaada ay ahay isaga ayaa la rumaysanayaabuu muctamadku leeyahay markaa de iska hubi maaratay dadka aad wax udhiibayso aada iyo aad ula soco wain baaca lmukri lcayna halkaas idinku joojin doona insha allahu tacala wasala allah wasalam ala nabiyina maxamed wallah ala haddaan gaari weyn kiraysto marka aan saaro yaa mid aniga iga buura aye laakiin sida caadada ah ninkan culayskiisu gaadhiga waxba u noqon maayo hal yajuuz miya mise mas'aladu waxay gaar u tahay dameerka maalximaan gaadhiga waxaynu ognahay de waxba miisaanka qofka labada qof miisaankoodu inay kala bataa macno badan ma samayso oo wax markaa la daneeya maa marka taasoo kale inay isku mid yihiin ubaa laga soo qaaday haddaanu de bax ahayn dadka qaar badankas afar boqol oo kiilooyed markaa qof afar boqol oo kiilooya isaga hawshiisa u adkaanaysa hadduu markii uu dameerka kiraystay uu kula heshiiyey sanadkii shan boqol oo dollar kadib uu dhintay ma bilihii baa la xisaabinayaa mise shantii boqol ayay kala qaybsanayaan waxaa la eegayaa sanad buu shan boqol ku karayey dameerka sanadku ma isku kiraa mise waa kala badan yahay baa la eegaya sanadku ma isku kiraa mise wuu kala badan yahay markaa hadduu kala badan yahay waxay noqonaysaa in markaa la eego bilahan lasoo dhaafay ma bilihii kiradu badnayd ba mise bilihii ay kiradu yarayd halkaasa markaa lagu qayb marka masalan waxaa la sameynayaa waxaa la odhanayaa sanadka dameerkan maxaa lagu kireeya markaasaa la yidhi dameerkan oo kale waxaa lagu kireeyaa kun baa lagu kireeyaa sanadki isaga shan boqol baa laga kireeya baa marka markaa nin loo tanaasulay inu yahay ba mesha cad soo ma waayahay imise bilood buu ku shaqaysanaya lix bilood kadibna wuu dhintay waxaynu leenahay sanadka marka la eego ma isku wada kiraa biluhu mise way kala duwan yihin mee way kala duwan yihin lixdan bilood uu ku jiray tobankaa kun waxay ka yeelanayaan ba la yihi waa bilihii qaaliga ahaayo toban eh, waxaan ujeeda kunkaa waxay ka yeelanayaan lix boqol lix boqol bay ka yeelanayaan haye lixda bilood ee hadhayna afar boqol bay ka yeelanaysa hadday sidaa noqoto dee waxaynu leenahay markii eh, kunkii shan meelood loo qabiyo min laba boqola saddex meelood baad dhamaysatay laba meelo meeloodna waa inta ku harsan marka deetana shantii boqol baynu imanayna shantii boqol baynu shan meelood uqaybinayna meesha maxay noqonaysaa meeshiiba boqol saddex baad dhamaysatay baynu odhanayna markaa saddex boqol iyaa lagugu leeyahay haddii de lagaa hayena waaba lagaa hayaa haddaan lagaa hayna saddex boqol iska soo bixi haddii shanta boqol ba lagaa hayena laba boqol baa lagu soo celinaya saasaa loo xisaabinaya